الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار علاج القرحة والجرح باب كان وxuu u baab yahay cilaaju اlqurxati boogta sidii loo dawayn lahaa iyo waljurxi dhaawaca sida loo dawayn lahaa ila waxaan ku jirna cilaajkii cilaajkaasoo maalan sheekhu badana uu ka soo guurinayo kitaabka iyo sunnada waxaan soo marnay awalan waxaa lagu daweeyo sixirka waxaan soo marnay caynta waxyaabaha lagu daweeyo sidoo kale waxaan soo marnay cudurrada maskaxda ku dhaca ama qalbiga ku dhaca waxyaabaha lagu daweeyo ayaan sidoo kale soo marnay sheekhu haddana wuxuu baabkan u baabaystay qofka jirkiisii qalbigii waa ka soo baxnay jirkan kore ee bani aadamka alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey sidee lagu daweynaya hadday cudurro ku dhacaan qofkii waxbaa ka soo baxay ama dhaawac baa gaaraya waxbaa ku dhacay sidee lagu daweynayaa sheekhu wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka alle wuxuu ahaa xadiidkaasuu soo guurinayaa ida shtaka alinsaanu haddii insaanka uu sheegto oo maalan dhaawac baa soo gaadhay ama meel baa xanuunaysayo uu ka sheeganayaa aw kaanat bihi qurxatun ama waxaa ku taalla boog hadday ku taallo qurxada waxay leeyihiin aljurx aladii fasada waijtamaca fiihi alqayxu waa boogta halowday kadibna malax gashtay kaasaa lagu magacaabaa qurxada aw kaanat bihi qurxa aw jurxun ama dhaawac uu ku yaallo qaala wuxuu samayn jiray buu yidhi biusbucihi haakada fartiisa ayuu sidaa odhan jiray fartuu taagi jiray wa wadaca sufyaan sufyaan oo xadiidkan warinaya wuxuu dhigay sabaabatahu fartiisa sabaabada lagu magacaabee tan dadka lagu caayo ama musabixada lagu magacaabo ayuu wuxuu dhigay bilardi dhulku dhigay sufyaan sidaasuu yidhi rasuulkeena sal allahu calayh wasalam qof haduu xanuunsado oo uu meel ka sheegto ama boog baa ku taala ama dhaawac baa soo gaaray dhulkuu sidaa u dhigi jiray uma rafacahaa kor buu rasuulku u qaadi jiray marka hore dhulkaa la dhigayaa ciiddaa la saarayaa kadibna kor loo qaaday uma rafacahaa wuu qaadi jiray wa qaala rasuulkeenna wuxuu dhihi jiray bismi illaahi magacii ilaahay baan ku bilaabanayaa turbatu ardina haadihi middan turbatu ardina dhulkeenna ciiddiisii weeyaan rasuulkeenna sal allahu calayh wasalam madiinuu joogay culimmadu waxay leeyihiin markaa madiina laga wadaa jumhuur اlculamaa waxay leeyihiin almuraadu biardina huna jumlat اlardi culummada badankooda waxay leeyihiin dhulkoo dhan buu noqon karaayo sidaa lagu samayn karaa wa qiila waxaa la yidhi ardu اlmadiina libarakatiha qaarkoodna waxay yidhaahdeen marka qofka boog laga daweynayo ama dhaawaca oo meel uu ka sheeganayo dhulka la taabanayo ciidda la taabanayo waxa weeyaan ciidda madiine way leeyihiin maadaama rasuulkeenna madiine uu joogay bismi illaahi turbatu ardinaa dhulkeenna ciiddiisa biriiqati bacdinaa qaarkeenna tufitaankiisa yushfaa bihi saqiimunaa alle subxaanahu wa tacaalaa wuu ku caafiyaa yushfaa bihi alle wuu ku caafiyaa saqiimunaa kuweenna jiran biidni rabbina rabbigeenna idinkiisa qofka markaa haduu meel ka sheeganayo sidaasaa la samaynayaa fartibaa dhulka la saaraya ciiddii ciiddii markii sidaa farta ay u soo qaado baa tufitaan lagu iyo waxbaa lagu tufi marka lagu tufana kadib meeshii xanuunaysaa la saaraya ama boogtiibaa la saaraya waa la fahmay sooma sidaasuu rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam samayn jiray jumhuurulculamaa marka waxay leeyihiin dhulkoo dhan baa sida loo isticmaali karaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa madiina sidaa waxa soo guuriyey alimaam annawowi gafar allahu lahu waliwaalidayhi walimashaayikhihi waaxbaabihi wasaa'ir اlmuslimiin wamacna alxadii xadiidkan saxiixa ah albukhaari baa awalan soo saaray ummunaa caaishaana rasuulka sal allahu alayh wasalam ka warinaysa wa macna alxadiid xadiidka macnihiisu waxa weeyaan annahu ya'hudu qofka wuxuu soo qaadayaa min riiqati nafsihi candhuuftiisu wuxuu ku tufayaa gacantiisa awalan baad odhanaysaa gacanta calaa usbucihi fartiisuu ku tufayaa asabaaba lagu magacaabo sabaabada dadkana waa lagu caayaa ilan qofka markaad leedahay warhoy fartan yarna laguma taago midda dhexana laguma taago soo maaha carabta sidaasay ugu bixisay markaa ninkii fartaa kugu taago waad yara xanaaqi soo maaha sidaasaa lagu bixiyey musabixadana waa la dhahaayo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah markaan tashahudka samaynayno soofarta la taago ma ah calaa usbucihi asabaaba fartiisaas sabaabada lagu magacaabo ayuu candhuuf ku tufayaa uma yadacuhaa cala turaabi cidu iyo camuudii buu saarayaa fayaclaqu minha wuxuu ku soo qaadi biha iyada minhu shayءun ciddii buu wax kaga soo qaadi fayamsaxu bihi cala almowdic اljariix meesha qofka dhaawaca ayuu ku tirtirayaa aw alcaliili ama qofka jiran buu sidaa ugu tirtiri wayaquulu hada alkalaam fii xaali اlmasxi ducadaanna wuxuu odhanayaa marka uu sidaa ugu masaxayo bismi اllaahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa bihi saqiimuna biidni rabbina markaasuu odhanaya marka hore fartaada candhuuf ku kadibna ciiddii saaroo camuuddii ku soo qaad kadibna waxaad saartaa kuma saxdaa qofkii xanuunsan sidaasaa la samayn arrinkaa wuxuu sheekhu ka soo guuriyey undur wuxuu yidhi sharxu nawowi calaa saxiixi muslim wa fatxi lbaari libni xajar wandur sharxan waafiyan lilxadiidi fii zaadi lmacaad intaasoo kutub ee kitaab muxaaskale imaamu nawowi sharx saxiix muslim midka kalena waa fatxulbaariga caamka ahee waxaa iskale sheikhu اlmuxadisiin alimaam axmed bn cali bn xajar alasqalaani raximah اllahu jala wacala kan kalena waxaa iskale zaad lmacaadka waxaa iskale ibn اlqayim aljawsiya raxmat اllahi tacaala calayhi boogtii markaa sidaasaa loo daweynaya ilmahaaga dhaawacii hadduu soo gaaro meel haddaad ka sheeganayso sidaa samee bismi اllaahi turbatu ardina cilaaju lmusiiba musiibada dawaynteedii ayuu u baab yahay adduunyadan inta la nool yahay waa imtixaan waxaa loo umumay sideedaba adduunyada in dadka lagu imtixaamo alle subxaanahu wa liyabluwakum buu yidhi ayukum axsanu camala aladii khalaqa sabca samaawaatin tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta walxayaa nolosha iyo geerida waxaa loo umumay si dadka loo imtixaano qofka markaa musiiba ku dhacaysa adduunyada inta la joogo oo loo qadaray mar hore muxuu samaynayaa markaa musiibadii markay ku dhacdo allahna subxaanaه wa tacaala aayado badan bay aayado badan buu allah subxaanaه wa tacaala musiibada kaga sheekaynaya in qofka mar hore loo qadaray oo la doonayo markaa inuu sabro qaala subxaanahu wa tacaala alle wuxuu yidhi maa asaaba ma asiibo dadkii min musiibati musiibo xaggeeda fi اlardi dhulka dhexdiisa iyo idinma asiibto walaa fii anfusikum nafyaalkiinna musiibo idinkuma dhacdo maalan musiibo guudoo caam ee dadka ku dhacda iyo mid nafafyaalkiinna ku dhaca idinkuma dhacaan musiibadaa nafta ku dhacaysa waxa weeyaan maalan cuduradii qofka inuu cudur ku dhaco waa musiibo weeyaan maalkii oo laga qaado musiibo weeyaan owlaaddii u waayo musiibo weeyaan oo markaa ka geeriyooda allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy markaa musiibo idinkuma dhacdo fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fii anfusikum anfyaalkiinna ilaa musiibadaa waxay ahaatay oo lagu qoray fii kitaabin baa lagu qoray min qabli ka hor inta aanan an nabra'ahaa makhluuqaadka intaanan la uumin ka hor baa la qoray arinkaa qofka ku dhacaya ilan allah subxaanahu wa tacaala maqaadiir buu qoray soo maaha maqaadiirtan waxaa la sameeyey sida xadiid ay tilmaamayaanoo la qoray dadka intaanan la uumin ka hor bikhamsiina alfa sana khamsiin alf konton kunoo sano ka hor intaanan dadka la uumin baa maqaadiirtaa la qoray waxaan mar hora lagu qoray markaa allah subxaanau wa tacaala wuxuu leey musiibada dhulka ka dhacda iyo tan idinku dhacda mar horaa la qoray ee waxaa la doonaya inaad sabartaan ina daalika arinka alle subxaana wa tacaala inuu sameeyo ina daalika arrinka cala allaahi alle dushiisa yasiirun weeyaan alle sidaa muxuu u sameeyey likay laa ta'sow si aadan markaa u murugoonin calaa maa faatakum waxa idinka tegaya min umuuri dunyaa walaa tafraxuu iyo inaadan ku farxin bimaa aataakum waxa alle subxaana wa tacaala acdaakum uu idiin siiyayo adduunyo ah wallaahu alle laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin qof kastoo iskibriya naftiisa isku kibriya dadka iska weynaysiiya fakhuurin ee haddana markaa fakri iyo faan badanoo dadka dadkana u faana alle subxaanaه wa tacaala qofka sifadaa ma jecla marka allah jala wacalaa aayaddan wuxuu leeyahay musiibada qofka ku dhacda mar hore ayaa la qoray hadday ku dhacdo waxaa la doonayaa inaad sabarto ha iskibrinin waxa lagu siiya ha ku farxin waxa kaa tegayna sidoo kale ha ka murgin allahna subxaanahu wa tacaala hadduu nicmo ku siiyo mukhtaal ha noqonayne mutakabir calaa nafsikee alle subxaanahu wa tacaala u shukri nicmo hadduu ku siiye fakhuurina dadkana nicmada alle subxaanahu wa tacaala uu ku siiye ha ugu faanin marka musiibadiiba wax jira weeyaan oo mar hore alle subxaanahu wa tacaala uu qadaray aayadda kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi maa asaaba ma asiibto min musiibati musiibo xaggeeda dadka kuma dhacdo ilaa biidn illaahi alle subxaanah wa tacaala idinkiisa iyo amarkiisa mooye waman yu'min billaahi qofkii alle rumeeya yahdi qalbahu qalbigiisuu hanuuninayaa oo yaqiin buu siinayaa musiibadii uu kaga baxo laakiin qofkii alle subxaana wa tacaala uusan hanuunin musiibadii buu la yaabayaa kadibna alle subxaanah wa tacaala u shukrin maayo musiibadiina ku sabri maayo wallaahu alle bikulli shayin shay kasta caliimun mid og weeyaanoo allah subxaanah wa tacaala garanaya cabdullaahi bni cabbaas wuxuu leeyahay radia allaahu canhuma yahdi qalbahu ee yahdihi lilyaqiini yaqiin buu ku hanuuninayaa qofkii sabra oo musiibada ku sabra oo ogaada alle subxaanah wa qadarkiisii inay tahaye kadibna waxyaabahaan aan sheegi doonno musiibada markii ku dhacda la yimaada alle subxaana wa tacaala u noqda rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa laga warinaya xadiid saxiix oo muslim uu soo saaray min xadiidi ummi salama inuu rasuulkeena sal allahu calayh wasalam yidhi maa min cabdin addoon ma jiro oo tusiibuhu ay ku dhacayso musiiba balaayo ay ku dhacayso cudur baa ku dhacaya masaa'ib kalaa ku dhacaysa oo fayaquulu odhanaya ama mowd baa ku dhacaya innaa lilaahi wa ilayhi raajicuun allaahumma allow allaahuma jurnii allow ajir iga sii fii musiibatii musiibadaydan haadihi axaadiid baa markaa odhanaysay wakhluf lii allow ii dabamari khayra minhaa wax ka khayr badan musiibadan rabbiyow ii dabamari qofka hadduu sidaa yidhaahdo musiibada ku dhacday ilaa ajarahu allahu tacaala ilaahay ajir buu ka siiyaa fi musiibatihi musiibadiisaas ku dhacday wa akhlafa lahu ilaahay wuxuu u dibmariyaa khayran minhaa wax ka khayr badan xadiidka waa saxiix weeyaan ummu salama rasuulka ka warinaysa ummu salamana xadiidkan way ku dhaqantay ummuna radia allaahu canha iyadaana warinaysa rasuulkay arrinkan ka maqashay way xifdisay ummu salama waad garanaysaan zawjkeediibaa geeriyooday abu salama radia allahu canhu oo rasuulkeena sal allahu alay waslam uu duceeyey allahuma qfir liabi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin wakhlufu fii caqibihi alqaabiriin waqfir lana walahu ya da ljalaali walikraam waa kan ugu duceeyey arrinkan musiibada markay ku dhacday ducadaanay akhrisay umu salama radia allahu iyadoo le talow waxaan la sheegay ma suurogeli doonaan rasuulkeena sal allahu alay waslam sidaanuu yidhi bal waxay tihi ahri haddii arinkii markay sidaa u akhrisay alle subxaana wa tacaala khayr buu u keenay umu salama ilaahow musiibadan khayr iigu bedel soo ma aha rasuulkeena sal allahu calay wasalam baa u yimid oo doonaya inuu guursado umu salama yee heshay marka abu salama qof ka khayr badan soo ma aha rasuulkeena sal allahu calay wasalam baa u yimid ilmaheedii buu qaatay oo ilmo ka dhigtay iyadii way cudur daaratay waxay tihi qof weyn baan ahay isagan rasuulkeena sal allahu calay wasalam wuxuu yidhi kaama yari haddaad weyn tahay anigana qof yar ma ihii ogo umu salama ducadaa markay akhrisay rasuulkeena sal allahu calayh wasalam baa soo doonay oo guursaday aakhirkiina ummahaat almu'miniin bay ka mid noqotay radia allahu canha facalaa kulli xaalin qofka muslimka musiibo markay ku dhacdo ha ku dadaalo inuu yidhaahdo innaa lilaahi wa innaa ilayh raajicuun inaa lilaahi annaga rabbi baa na leh oo na uumay wa innaa ilayhi raajicuun xaggiisaanan u noqonaynaa qofaanan u noqonayn ma leh wkullun ilayna yurjacuun dadkoo dhan alle subxaanah wa bay u noqonayaan oo loo celinayaa arinka afaraad ee la samaynayo waxa weeyaan qofka muslimka ah, hadday musiibo ku dhacdo inuu alle subxaanah wa ku xamdiyo musiibada ku dhacday ila caruur baa kaa geeriyootay oo lagaa qaaday alle subxaanah wa tacaala qadarkiisaa u yimid musiibo kalea kugu dhacday inaad tiraahdo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin allahna subxaanaه wa tacaala khayr buu ku siinaya idaa maata walad اlcabdi qofka addoonkaa waladkiisi hadduu geeriyoodo ilmihiisii baa ka geeriyooday ama gabar ama wiil qaala allahu tacaala alle wuxuu odhan limalaa'ikatihi wuxuu ku odhanayaa oo weydiinayaa qabadtum walada cabdii qabadtum ma waxaad oofsateen oo aad nafta ka soo qaadeen walada cabdii addoonkayga cunugiisii miyaad nafta ka soo qaadeen fayaquuluuna malaa'igtii waxay odhanayaan nacam yaa rabbanaa haa waan ka soo qaadnay fayaquulu allah wuxuu weydiinayaa qabadtum ma waxaad qabateen ood oofsateen amarata fu'aadihi qalbigiisa mirihiisii miyaad ka soo qaadeen waxa weeyaan wixii uu jeclaa weeyaan waxaad jeceshahay waa qalbigii kaaga yaallaan sooma tiraha ruuxan waan jeclahay oo qalbiguu iiga yaalla meel gooni ayuu iiga yaallaa ilmaha waa sidaas oo kale fayaquuluuna malaa'igtii waxay odhanayaan nacam haa fayaquulu allah ayaa weydiin qofkan musiibada markay ku dhacday muxuu sameeyey allah wuxuu odhanayaa isagoo og maadaa qaala cabdii addoonkaygii muxuu yidhi fayaquuluuna waxay odhanayaan xamidaka alxamdu lilah buu yidhi addoonkaagii wastarjaca innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun buu yidhi musiibada markay ku dhacday cid uu eedeeye male leh maalan muusan odhan wiilkayga inuu dhinto xaaskii baa ka dambaysay oo cunugii maynan dhaqaalayn oo dhakhtar maynan geynin dhakhtarkii baa markaa igu ciyaarayo cunugan si fiican muusan u daaweynin reerkii aan u diray baa xumeeyeyo wiilka waxaa laga yaaba qaraabo iyo ehelkii iyo marmar inaad u dirto ilmihii inay aadaan oo tidhaahdaan ama caano soo cabba ama soo carargadisa oo meeshii lagu oofsado inaad tiraahdo dadkii hadda idinkaa ka dambeeyey maadan wanaajin ilmihii lama rabo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin innaa lilaahi wainna ilayh raajicuun allah subxaanahu wa tacaala abaalmarintiisa fiiri qofka musiibada markay ku dhacdo waxuu ugu bedelayo fayaquulu allah wuxuu odhanayaa ubnuu licabdii bayta addoonkayga guri u dhisa halkee looga dhisaya filjanna jannada uga dhisa wasamuuhu waxaad ku magacaawdaan bayt alxamdi gurigii mahadintan ha ah lagu magacaabo magacaasaa ah lagu qoraya ahlujanna oo dhan baa fiirinayaan gurigaa waa lala yaabayaa waxaa leey war gurigan yaa iskale quruxda badan ee magaca uu ku yaallo ee bayt alxamdiga lagu magacaabo waxaa leeyahay qofkii ilmaha ay ka geeriyoodeen oo allah subxaanahu wa tacaala ku mahadiyey ilmahan allah subxaanahu wa tacaala unagu intixaamay kuwa nool iyo kuwa geeriyooday waxna anfacaya waxa weeyaan waxaa la hubaa kuwaan noo hormaray baa la hubaa waayo hadday ilmaha iyagoo yar hadday kaa geeriyoodaan haddaa oo naas nuugaya jannada ayaa hadda nuugitaankii lagu sii dhammaystiraya awalan waa la sii nuujinaya alla subxaana wa wuxuu u sameeyey qof sii nuujiya ilaa ay ka weynaadaan fii kafaalati ibraahiim bay ku jiraan nebiyullaahi ibraahim baa ilaalinaya rasuulkeenna soo arkay sal allahu calayh wasalam ilmo badan oo nebiyullahi ibraahim agtiisa fadhiya waa awlaadulmuslimiin wey ilmihii yaraa adfaashii soo geeriyooda weeyaan waxaan soo marnay ilmaha qofkii ku sabra in yowma alqiyaama ay ku istaagayaan maalan xadiid baa noo iman doontaa waa kana wuu noo iman doonaa wuu soo socdaa ilmaha ad ku sabartay jannada inay ku istaagaaan ay ku gelinayaan marka waxaa la doonayaa um ilaahay ilma hadduu ka oobsado awalan alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin eh? inna lilahi wainlah raajicuun kana walqal walqalku waa shay aad iyo aad u fiican alwaladu waxay dhahaan rahiinun bicaqiiqatihi ilmaha waxay u xirxiran yihiin inay ku shafeecaan caqiiqaqadiyadooda dartooda haddaad caqiiqa ka samaysa yowma alqiyaama way kuu shafeecayaan marka kuwaasaa la hubaa kuwan aan daba ordayno oo meel kasta geynay oo lagu rafaadsan yahay waxay noqonaya ilaah baa ka warqaba aakhirka dambe inay ku dili doonaan haddaa rabbi baa og marka waxyaaba badan laguma lumiyo waa la tarbiyeeya alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin lakiin haddaad kari weyso ilaah u bari hayeenan cudur kugu ridin oo sidaad u daba ordaysa dhib yaynan kuu geysanin ilmaha zamankan joogaanna waad aragteen hadda waalidiinta dhibkay u geystaan ilaahay waxaan ka baryaynaa ilahay inuu soo hanuuniyo carruurteenna noo ilaaliyo xadiidka markaa waa xadiid saxiixa weeyaan abu muusa alashcari baa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ka warinaya tirmidi baana soo saaray waa xadiid xasan ah weeyaan yaquulu llahu tacaala sidoo kale waxyaabaha fadliga leh waxaa ka mid ah in alle subxaana wa tacaala owlaad uu ku hormariyo waxyaabaha fadliga lagu helaya maalan dembiyada lagu dhaafo yaquulu llahu tacaala alle wuxuu leeyahy waa xadiisulqudsi weeyaan abu hurayra warinaya rasuulku wuxuu yidhi yaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa licabdi lmu'min cindii jazaa idaa qabadtu safiyahu min ahli اdunya uma اxtasabahu ila اljanna allah wuxuu leeyahay maa licabdi lmu'min waxa u sugnaaday addoonkayga mu'minka ahoo cindii agtayda jazaaun abaalmarin ah badanaa badanaa uu yidhi maxaa ka badan abaalmarinta addoonkayga aan siinayo oo agtayda aan ka siinayo yowma alqiyaama marka aan idaa qabadtu marka aan ka qaadon ka oofsado safiyahu safiy waxaa lagu magacaaba alxabiib kii uu jeclaa kalwaladi wاlakhi qofaad jeceshahay baa laga afsadayoo min ahli dunya ah uma kadibna ixtasabahu alle subxaanaه wa tacaala xaggiisa uu ka ajir raadsado ila اljanna alle subxaanaه wa tacaala janno mooye wax kale ugu abaalmarin maayo allah subxaanaه wa tacaala awlaadda markuu kaa oofsado ama qofaad jeceshahay waalidkaagii ama zawjadii ama qof kula dhashay ama qofaad aad u jeclaydoo ilaahay dartiisao la oofsaday haddaad ku sabarto rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu odhanayaa jannaan ugu bedelayaa xadiidkana waa saxiix weeyaan abu hurayra ayaa warinaya albukhaari baana soo saaray xadiidka markaa waxaa laga fahmay qofka mu'minka ah abaalmarinta alle subxaanahu wa tacaala uu ku abaalmarinaya yowma alqiyaama marka laga oobsado qofkuu jeclaa inay janno tahay oo allah subxaanahu wa tacaala janno uu siinayo kii horena guri baa jannada looga dhisayaa masaa'ibtoo lagu sabro fadliga ay leedahay waxaa ka mid a xadiidka rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam laga warinayay ee uu yidhi maalin maalmaha ka mid a rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam nin baa u yimid sida mucaawiya ibnu qura ibnu iyaas uu warinayo qura ibnu iyaas buu ka warinayaa mucaawiya radia allahu canhu nin baa u yimid ilmo yar baa la socday rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi cunugan ma jeceshahay haayuu yidhi rasuulka allow aad iyo aad baan u jeclahay maalin kaluu arkayoo markaa oo u weydiiyey haddana wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam maalintii kale markuu arkay wuxuu ku yidhi lirajulin nin maata bnuhu wiilkiisa uu dhintay alaa tuxibu miyaadan jeclayn buu yidhi anlaa ta'tiya baaba min albaabi aljanna inaad timaaddo ama inaadan imaanin albaab kastoo albaabada jannada ka mid a ah, ilaa wajadtahu waxaad helaysaa yantadiruka isagoo ku sugaya ilmihii waa ilmihii uu jeclaa rasuulkeena sal lau alay slam baa markii hore weydiiyey wuxuu yidhi waan jecla haddana maalin kale arkay wiilkii wuxuu yidhi maxaa ku dhaca wiilkii waa geeriyoodayu yidhi rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam abaalmarintaan iyo fadligaana uu sheegay miyaadan jeclaynuu yidhi inaad timaaddo albaab kastoo albaabada jannada ka mid a ah. haddana aad ugu tagto cunugaagii yaraayoo geeriyoodayo markaa ku sugaya oo halkaa kugu sugaya caruurta marka fadli badan baa laga helaa hadday kuu geeriyoodayna ku horumaraan waxaa laga qaadanaya axaadiitan guurka fadliga uu leeyahy guurkau la guursado awalan naftaadii baa ku degaysaa xubinkaagii faraca meel baad u helaysaa ilma hadday kuu noolaadaanna waa khayr saalixay kuu noqdaan markaad geeriyooto hadday kuu horumaraanna khayrkaasaad ka helaysaa meel lagu khasaaraya marka mar caruurta markaa iyo tarbiyantooda ha lagu dadaalo qofkii alle subxaana wa tacaala uu siiyey ilaahay ha u baryo ha u duceeyo haddii laga qaadana waxaa la doonaya inuu sabro xadiidka waa xadiid saxiixo axmed baa soo saaray wanasaa'i baa soo saaray oo waa xadiid sanadkiisa waxay leeyihiin waa saxiix calaa shardi saxiix buu ku taagan yahay ibn xibbaanna wuu saxiixiyey albanina sidoo kale fii saxiixi targhiibi watarhiib ayuu saxiix kaga dhigay yaquulu allahu tacaala sidoo kale alla subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa ama uu leeyahay rasuulka sida uu warinayo ida btalaytu haddaan imtixaano cabdii addoonkayga haddaan ku imtixaamo bixabiibatayhi labadii uu jeclaa oo fasabara uu sabro waxtasaba uu ajir gurubsado oo u yidhaahdo ilaahu musiibadan ajir iga sii cawadtuhu waxaan ugu bedelayaa minhumaa labadii uu jeclaa aljanna jannaan ugu bedelayaa yuriidu labada uu jecel yahay waxaa laga wadaa caynayhi labadiisii indhood haddana fadliga laga helayo indhaha u aad weyso alle subxaana wa tacaala nicmooyinka uuna siiyey waxaa ka mida indhahaasaa ka mida alam najcal lahu caynayn walisaana washafatayn wahadaynaahu najdayn falaqtaxama alcaqaba maadaama waxaasoo dhan aan siinay war qofkan cibaadadiimu ku dadaalu leeya allah subxaana wa tacaala indhaha markaa xubnaha ugu wanaagsan weeyaan alle subxaana wa tacaala bani aadamka uu siiyey qofka indhaha haddii laga qaado cadow ma garanayo sadiiq ma garanayo ilmihiisii ma arkayo zawjadiisii arki maayo imtixaan buu ku jira sidaa darteed ba allah subxaana wa tacaala jannu ugu bedelaya hadduu ka qaado oo uu sabro waxay leeyihiin markaa indhahan qofka laga qaadayo ma waxa weeyaan qof dad way ku dhashaano indhala-aan bay dhashaan iyagoo yaryar bay beelaan dadna iyagoo weynaaday iyo toddobaatan siddeetan gaare ama afartan ama konton bay kaga dhacaan labadaba miyay soo gelayaan mase kan laga qaaday culummadu waxay leeyihiin khaas waxay ku tahay kuwa alle subxaana wa tacaala indhaba uusan siinin oo indhala-aanta dhashay ama iyagoo yar beelay laakiin nin muddo kusoo soo oo ku raaxaystay lama mid aha qaarkoodna way soo geliyeen waxay dhaheen waa caam qof kastoo alle subxaana wa tacaala uu ka qaado indhaha ama yaraan ha looga qaado ama weynaan allah subxaana wa tacaala abaalmarintaa wuu siinayaayo jannadaa qofka loogu bedelayaa hadde waxaa la doonayaa qofkii inuu alle subxaana wa tacaala dartiisa u sabro indhala-aanta alle subxaana wa tacaala inuu ku caabudo balaayo badan baa laga ilaaliyey macaasi badan baa laga ilaaliyey indhahaan waxyaabo badan bay dadku fiiriyaan oo xalaal aanan ahayn oo aanan bannaanaynoo xaaraam ah waxyaabahaasoo dhan buu ilaahay kaa badbaadinayaa haddaad wanaagsanaato oo daacadii alle ku dadaasho indhihii qalbiguu kaa siinayaa sida aawadeed dadka indhahala waad aragteen waa dadka ugu xifdiga badan weeyaan iyagoo indhala bay qur-aanka xifdinayaan qaarkood takhaatiir bay noqdaan qaarkood way shaqaynayaan zabankaana ilaahay wuxuu dadkii baray callama alinsaana maa lam yaclam qofka indhahala inuu wax baran karo jaamacad uu ka bixi karo wax kastuu qori karaa akhrin karaa wuu hadli karaa dhegola'aanta iyo nala'aanta yaa daran dhegola'aantaa daran waayo qofka dhega hadduu beelo wuxuu markaa indhihiisii haddaa waxaa laga yaabaa waxyaabo badan inaynan u qaban raaxo badan baa ka maqan wax dhegaysigii maqalkii male waxbarashadii waa ku adag tahay inkastoo zamankaana iyagii wax la baro facalaa kulli xaal qofka muslimka hadday musiibada ku dhacdo waxaa la doonayaa inuu sabro hadduu sabrana oo ixtisaab iyo ajir uu ku raadsado allah subxaanaه watacaala janna ugu bedelaya xadiidka anas bni malik oo rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam in badan u khidmeeyey baa warinaya waa xadiid saxiix oo albukhaari baa soo saaray iyo termidi xadiidka sideedaad oo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam uu kaga sheekaynayo ama uu ku sheegay fadliga ay leedahay musiibadoo lagu sabro waxa weeyaan maa min muslimin qof muslima ma jiro yusiibuhu uu asiibayo adan dhib uu ku dhacayo min maradin ama jiro ah jiro xaggeeda baa ku dhacday famaa siwaahu iyo waxa ka sokeeya ilaa xata allaahu alle subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga tirtiraa maradkaa ku dhacay bihi maradka wuxuu kaga tirtiri sayi'aatihi xumaanyaalkii oo dhan baa looga tirtirayaa kamaa taxutu sida ay u rido ashajaratu geedkii sida uu daadiyo waraqahaa caleemihiisa sida uu daadiyo geed soomad arkin wakhtiga abaarta caleemaha way daadanayaan guryahan aad joogtaan geedaha ku yaalla haddaa fiiri hoos haddaad fiiriso subaxdii meeqa caleen oo taalla iyadoo subaxdii la xaaqay ama galabtii la xaaqay sidaasoo kaleoo alla subxaanahu wa tacaala qofka dembiyada uga tirtiraya musiibadii hadduu ku sabro wax yar haddaa min adan dhib yar hadduu ku dhaco haddaa qofkii uu sabro marad hadduu asiibo uu sabro intaasoo dhan waxaa la doonayaa qofka muslimka ah qadarka ilaahay inuusan ka hor imaanin oo musiibadaa ku dhacday darteed diintii uusan kaga bixin uusan samaynin waxyaabo xaaraan oo aanan bannaanayn uu ogaado musiibadu inay tahay shay jirtoo la doonaya in lagu sabro oo alle subxaana wa tacaala dartiisa loo sabro ajir lagu raadsado xadiidka cabdulahi bni mascuud baa warinaya cabdulahi bni mascuud radi allahu canhu wuxuu leeyahay dakhaltu calaa rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalam wahuwa yuucaku waacikan shadiidaa rasuulka alle subxaanahu watacaala baan u galay buu yidhi isagoo qandhaysan qandho aad iyo aad u daran waa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam geeridiisii cabdulahi bni mascuud baa odhanaya markaasuu yidhi rasuulkii allahuma adigaa sidaan u xanuunsan oo dhibkaan ku hayaa rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam innii uucaku kamaa yuucaku rajulaani minkum qandhada iyo xanuunka wuxuu ii qabtaa laba qof oo idinka idinka mida siday u xanuunsadaan labalaab baa rasuulkeena sal allahu calayi wasalam looga dhigay ajarkiisaa badan fadligiisaa badan wa kaana fadlu llahi calayka cadiima sidaasuu yidhi rasuulkeena sal allahu calayh wasalam kadibna cabdullahi bn mascuud buu hadalkan kula hadlay oo wuxuu yidhi maa min muslimin yusiibuhu adan min maradin famaa siwaahu ilaa xata allaahu bihi sayi'aatih maradka marka hala yaabo inuu yidhi cabdulaahiow ajar badan baa lagu helayaa qofkii ku sabraa musiibadana taasaa la doonayaayoo sabar bay u baahan tahay ummuna caaisha radia allaahu canha waxay warinaysaa xadiidka albukhaari baa soo saaray iyo muslim xadiidka hore ummuna caaisha waxay warinaysaa oo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ka warinaysaa inuu yidhi maa min muslimin qof muslima ma jiro oo yushaaku ay durayso shawkatan qodax baa duraysa oo mudaysa shawkada waxaa lagu magacaaba waa maa yakhruju min ashajari wاnnabaati daqiiqan salban muxadira ra'si kalibri weeyaan waa qodaxdaa laga wadaa qofka muslimka ah rasuulkeena sal اllahu alay waslam wuxuu yidhi qodax ma durto famaa fowqahaa iyo wax ka sarreeya ilaa kutibat lahu biha daraja darajaa loogu qori qofka muslimka ilaahay siduu u jecel yahay muminka ah wax yar hadday kugu dhacaan oo aad yaro dhibsato allah subxaana wa tacaala ajir buu ku siinaya musmaar yar baa ku muday qodax yar baa ku muday dab yar baa ku gaaray meel yar baad ku dhacday oo adigo ku gufatay oo dhulka jilbaha ku dhufatay allah subxaana wa tacaala wuxuu kuu qoraya ajir buu ku siin ilaa kutibat lahu biha daraja wamuxyat waxaa looga tirtiraa canhu biha isaga xaggiisa musiibadii ku dhacday iyo qodaxdii mudday khai'atun dembi baa looga tirtiraya allah almustacaan allah subxaana wa tacaala fadligiisa badana mu'miniinta wuxuu siiyey arrimo badanoo dembigooda uu ku dhaafayo laakiin qofka muslimka waa inuu sabraa oo allah subxaana wa tacaala daacadiisa in lagu dadaalo maxaad u malaynaysaa qofka waxa ay ku dhacayaan oo allah subxaana wa tacaala jidkiisa u socda masalan salaad buu u socdaa uu aadayaa markay waxaa mudayaan ama dhibka uu ku dhacayo isagoo salaad u jeeda jamaaco u socda isagoo ilmihiisii shaqo u raadinayo shaqo xalaala u socda isagoo dacwa ilallaahi subxaana wa tacaala ku jira arrimaha hadday ku dhacaan alle subxaana wa tacaala ajir badan buu siinaya waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha la maca almuxsiniin sidoo kale ummuna caaisha xadiidkaas iyadaa warisay rawaahu muslim muslim baa soo saarayo waa xadiid saxiixa weeyaan caaisha radia allahu canha ummuna sidoo kale waxay warinaysaa rasuulkeena sal allahu aleh wasalam inuu yidhi maa yusiibu lmu'mina ma asiibo qofka mu'minka min wasabin dhib ma asiibo waa xanuun weeyaan alwajic allaasim minhu qofka muslimka ma asiibo xanuun aanan ka tegaynin dad waxaa jira xanuun ku dhasha maalintay yaraayeen ilaa hadda xanuun baa haya waanan ka tegayn meel bay ka sheeganayaan wasabka kaasaa lagu magacaaba xanuunka laasimkee aanan weligaa kaa tegin walahum cadaabu waasib soo ku yidhi alle subxaanahu wa tacaala gaalada markuu ka hadlay cadaab waxay leeyihiin daa'imun ka tegaynin qofka muslimka markaa wasab xanuun ma asiibo walaa nasabun sidoo kale daalna kuma dhaco oo qofkii aacada ilaahay kuma daalo ama isagoo ilaahay dartii u shaqaysanayo xalaal raadinaya hadduu ku daalo walaa saqamin cudur kuma dhaco iyo jiro walaa xasanin murug kuma dhacdo xataa alhammi xataa hammiga iyo murugta yuhamuhu la muruggelinayo hadday ku dhacdo ilaa kufira bihi alle subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga tirtiraa min sayi'aatihi dembiyadiisuu kaga tirtiraa allahu lmustacaan bal u fiirso wasab cudur kugu dhacay oo kaa tagaynin daal baa kugu dhacay cibaadada rabbi haddaad ku daasho hadda ilaan dadku ama markay shaqaynayaan ama markay cibaadaysanayaan qaarkood waa daalayaan masaajidkii waxaa laga yaabaa inuu kaa fog yahay ood u lugaynayso shaqadii waxaa laga yaabaa xalaasha ahayd oo aad naftaada iyo awlaadaada iyo ehelkaaga iyo muslimiintoo dhan aad ku nooleynaysay oo ku irsaaqaysay inay kaa fog tahay baa laga yaabaa oo gaariyaal badan aad sii raacdo tareen inaad sii raacdaa dhici kara gaari inaad qaadato dhexda kaaga sii hallaabo adigoo daalan subaxdii intaad kacdo galabtii soo noqoto ajir baa lagu qori wasab walaa nasab daal walaa saqam curo aan idhaahdo cudur iyo jiro walaa xasan murug xata alhammi yuhammuhu dhibka haddaa markaa lagu qabanayo murugta lagu qabanayo ee uu ka murgayaha hadday ku dhacdo alle subxaana wa tacaala sayi'aadkuu kaga tirtiraa wax kastoo kugu dhaca markaa ha sharaysan waxaa laga yaabaa khayr inuu kuu yahay oo allah subxaana wa tacaala dembiyaduu kaaga tirtiraya xadiidkaana ummuna caaisha warinaysa waa xadiid saxiixoo muslim baa soo saaray anas bni maalik radia allaahu canhu sidoo kale wuxuu warinaya xadiidkan cadiimka ah oo alle subxaana wa tacaala fadligiisa ka sheekaynaya fadliga uu siinayo dadka markay musiibada ku dhacdee ay sabraan anas wuxuu leeyay rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi inna cidama aljazaa'i abaalmarinta weynideeda maca cidami albalaa'i dhibka weynidiisuu ahaaday dhibaato weyn hadday kugu dhacdo ajir badan baa lagu siinayaa dhibaato yar hadday kugu dhacdana ajir yar baa lagu siinayaa hadba dhibaatada see u weyntahay wain allaha allah subxaanahu wa tacaala idaa axabba qowman qowm hadduu jeclaado ibtalaahum wuu imtixaanaa oo imtixaan buu ku ridaa walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuci wanaqsin min alamwaali wاlanfusi wاlhamaraat wabashir الصaabiriin aladiina ida asaabathum musiiba qaluu ina lilahi waina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxma waulaa'ika hum lmuhtaduun allah subxaanaه wa tacaala dadkuu imtixaamaya maalkaagii baa lagugu imtixaami oo lagaa qaadi amaraadkii beerahaagii baa kaa hallaabayoon si fiican u baxaynin awlaaddii baa lagaa qaadi naftaadii baa la qaadi iyo taad jeclay alle subxaanahu subxaanau watacaala ku imtixaami hadduu ku jeclaado faman radiya qofka raalli ku noqda imtixaanka falahu ridaa alle subxaanahu wa tacaala ridihiisu siinaya qofka allah subxaanaه wa tacaala rudihiisa uu siiyeyna jannadiisuu geynaya waman sakhita qofka caroodana falahu sakhtu caruu leeyahay alle subxaanaه wa tacaala qofka uu caroodana naartiisuu geenayaa waman yalcan illaahu falan tajida lahu nasiira qofku alle subxaanaه wa tacaala naxariistiisa ka fogeeyana qof u gargaara heli maysid xadiidka waa saxiix oo tirmidi baa soo saaray oo waa xadiid saxiixa weeyaan arrimahaasoo dhan markaa waxay tusayaan dhibaatada qofka ku dhacda ajirka laga helayo qofka muslimka markuu sabro arinka labiyo tobanaad ee rasuulkeena sal allahu calayh wasalam uu sheegay musiibadoo lagu sabro fadliga lagu helayo waxa weeyaan rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi famaa yabraxu albalaa'u bilcabdi famaa yabraxu kama zuulo inuu la socdo albalaa'u dhibaatadii bilcabdi adduunka inay dhibaatadii asiibayso oo aynan ka tegaynin kama zuulo xataa yatrukahu ilaahay ilaa uu qofkaa ka tago yamshii inuu socdo cala alardi dhulka dushiisa wamaa calayhi khadiya isagoon dembi lahayn qofka musiibada ku dhacda oo ku sabra oo musiibada ay la socoto ilaa uu ka geeriyoodo allah subxaanahu wa tacaalaa dembigiisuu ka tirtirayaa qofkaa waxaa la leeyahay dembigoo dhan ka qaada dhulka guudkiisu soconaya isagoon dembi lahayn oo khadiicadii o dhan laga tirtiray fadligaasaa markaa musiibadaa lagu helaa musiibo yaan la weydiisan oo alle subxaana watacaala ha laga magangalo oo adkaartii iyo ducooyinkii aan soo akhrinayn oo dhan ilaahay baan dhab ka magan galaynay khayra inuuna siiyo fi dunya waalaakhira sharna inuu naga ilaaliyo laakiin musiibo markay kugu dhacdo qofka muslimka ah waxaa loo dardaarmayaa oo rasuulkeena sal allahu calaih wasalam uu tusaya inuu qofkii sabro hadduu sabrona ajirkaasoo dhan buu helaya jannadiisuu helayaa beyd baa guriga alle subxaanaه wa tacaala jannadiisa looga dhisayaa allah subxaanaه wa tacaala dembigiibuu ka tirtirayaa darajaad buu kor ugu qaadayaa bara ku siinayaa qofka musiibada hadduu ku sabro xadiidka sacad ibni abi waqaas baa warinaya radia allahu canhu saxaabiga jaliilka ah oo casharada almubashariina lahum biljanna ku jiray baa warinaya tirmidi baa soo saaray ibnu maaja xadiidkana waa xadiid xasan xasana ah weeyaan cilaaju lhammi hamigii daweyntiisa ayuu u baab yahay iyo wlxusni xusnigii murugta hamiga waan soo marnay in badan hamiga waxaa lagu magacaabaa almakruuhu alwaaridu cala alqalbi fi lmri lmustaqbal qalbiga waxa ku dhaca ee walwaliya ee haddana qofka soo dhaafa ee maaragtay aan idhaahdo u imaanaya uu ka cabsanayo waxa qalbigiisa walwalinaya arrimaha soo socday qalbigiisa walwalinaya baa hami lagu magacaabaa xusnigan almakruuh alwaarid weeyaan cala alqalbi calaa amrin qad madaa amar horoo tegay inaad ka murugto taasaa xusniga lagu magacaabaa midna waa walwal ku haya arrin soo socota sidaan hore in badan ooga hadalnay baad ka murugaysaa maxaa kugu dhici doona maxaa ku asiibi doonaa hamigaa lagu magacaabaa xusnigana waa waxa kusoo dhaafay warkutaallada weeyaan aad markasta ka fikiraysa ee mar hore kusoo dhaafay arrimahaasna rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay waxyaabaha lagu daweeyo waxa ugu horreeya lagu daweynayo hamiga iyo xusniga waxa weeyaan in la ducaysto allah subxaanahu wa tacaala la baryo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi xadiid saxiixa uu ku yidhi maa asaaba cabdan addoon ma asiibo hammun murug kuma dhacdo iyo walwal qalbigiisa uu walwalayo arrimo soo socda uu ka walwalayo walaa xusnun sidoo kalena uurkutaallo kuma dhacdo uu ka naxsan yahay waxyaabihii hore u soo maray oo faqaala markaa ku ducaysta allaahuma allow innii aniga cabduka addoonkaagaan ahay ibnu cabdika addoonkaaga waladkiisii ayaan ahay ibnu ammatika addoommadaada waxaan ahay waladkeedii naasiyatii muqadamat rasi naasiya lagu magacaaba naasiyatii amarkaygoo dhan biyadika gacantaada ayuu ku jiraa rabbiyo adigaa maamulaya maadin fiya dhexdayda mid tegay weeyaan oo naafid ah oo soconaya xukmuka waxaad igu xukuntay cadlun weeyaan cadaalad baad ku tahay oo caadil fiya dhexdayda qadaa'uka waxaad ii qadartay oo alqadaa' walqadar waxa igu dhacay oo dhan caadil baad ku tahay rabbiyo as'aluka rabbiya waxaan ku weydiisan bikulli ismin magac kastoo huwa laka adiga aad leedahay samayta aad ku magacowday bihi magaca nafsaka naftaada aad ku magacowday aw ama anzaltahu aad soo dejisay fii kitaabika kitaabkaada aad ku soo dejisay aw callamtahu ama aad bartay axadan ruux min khalqika addoommadaada ka mid a aw ista'harta ama gooni aad ula noqotay bihi magaca fii cilmi alghaybi cilmi maqanoo cindaka agtaada ahaaday rabbiyow intaasoo dhan baan kugu baryayaa ee waxaan kaa baryayaa an tajcala alqur'aana qur'aanka inaad ka yeesho rabiica qalbii kii qalbigayga qoynayay inaad qur'aanka ka yeesho qur-aankana qalbigaaga hadduu qoyo qalbigaagii taq wuu soo saarayaa camal fiican buu soo saarayaa musiibaduu ku sabrayaa hamigii iyo hammigii iyo xusnigii ayuu kaa qaadayaa wa nuura sadri ilaahu qur-aanka ka yeel laabtayda kii markaa nuurinayay wa jalaa'a kii faydayey xusnii murugta iga feedayana ilaahu qur-aanka ka yeel wa dahaaba kii tagsiinayay ilaahu ka yeel hammii murugtayda aan ka murgayo ka walwalayo waxa soo socda ilaahu qur-aanka iga yeel kii tagsiinayey qur-aanka haddaad akhriso hadde oo aad noqoto qof ku dhaqma oo wardi lahoo maalin kasta qur-aanka akhriya allah subxaanah wa tacaala waxyaabahaasoo wuu kaa qaadayaa laakiin qur-aan haddaadan kala feedaynin oo kitaabka ingiriiska iyo midka jaamacadda aad ku dhiganayso caafimaad ku baranayso iyo qur-aankii hadduu kula weyn yahay midkan kale ee arrimaha ma aragtay adduunyada ah qur-aankii haddee ku caafimaadi maysid weeyaan maadan akhrin bee sidaad ugu caafimaadi wadahaaba hami qofka sidaa hadduu ku ducaysto rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wa huwa asaadiqu lmasduuq wuxuu sheegaana run weeyaan wuxuu yidhi qofka sidaa hadduu ku ducaysto ilaa adhaba allaahu ilaahay wuu ka tagsiiyaa xusnahu murugtii uu ka murugsanaa wixii soo dhaafay uu ka murugsanaa ilahay wuu ka tagsiin wahamahu walwalka uu ka qabana waxa soo socdana ilaahay wuu ka tagsiinayaayo wuu hilmaansiinayaay wuu ka baabi'inaya qalbigiisii waabdalahu ilaahay wuxuu ugu bedeli qalbigiisii gelini makaanahu meeshii warwarka uu ka hayay farxan farxad buu gelinayaa ducada waa duco la yaab leh waan soo marnay oo duco saxiixa weeyaan cabdulaahi bn mascuud baa xadiidkan warinaya axmed baana soo saaray oo waa xadiid saxiixa imaam axmed baa musnadkiisa ku soo saaray waxaan hore u sheegnay ducadan saxaabada markay maqleen aad bay ula yaabeen rasuulka allah waxay ku yidhaahdeen sow ducadan ma baranno ma xifdinno rasuulkeena sal allahu aleh wasalam wuxuu yidhi nacam qofkii maqla ducadan waa inuu xifdiya waayo duco fiican weeyaan oo alle subxaana wa tacaala lagu baryayo qofka marka ha qorto loox ha lagu qorto buug ha lagu qorto ducada intaan soo akhrinaynay oo kitaabka aan akhrinaynay oo aan ku ducaysanaynay waxaa la rabaa ducada in la xifdiyo qofka muslimka uu xifdiyood ku ducaysato maalintii ku ducayso subaxdii ku ducayso galabtii ku ducayso habeenkii ku ducayso salaatuleil haddaad soo kacdo ku ducayso qur-aanka markaad akhriso jus qur-aan baad akhrisay xizib baad akhrisay saddex jus baad akhrisay ama sidii aan soo tilmaannayba toban jus baad maalintii akhrisay ama toddoba jus fami bashuuqun oo kalead qur-aankii u kala qaybisay markaad dhammayso qur-aanka wardigaaga aad dhammaysatana ducadan ku ducayso allaahuma innii cabduka wabnu cabdika wabnu ammatika naasiyatii biyadig maadin fiya xukmuk cadlun fiya qada'uk asaluka allahuma bkuli ismin huwa lak samayta bihi nafsak aw anzaltahu fii kitaabik aw callamtahu axada min khalqik aw ista'harta bihi fii cilmi اlgaybi cindak an tajcala alqur'ana rabiica qalbii wanuura sadrii wajalaa'a xusnii wadahaaba hammii wagammiina riwaayad kala odhanaysa ilaahay markaa farax buu ku siinayaa qalbigii wuu kuu caafin hamigii xusnigiina wuu kaa qaadayaa laakiin haddaadan qur-aankii akhrinaynin oo aadan ilaahay baryaynin oo ducooyinka ku ducaysanaynin weligaa qalbigaa jirra unbaa ku jirta naftaada u markaa eedeeyo qof kale ha eedayn ducada sidoo kale rasuulkeena sal allahu aleh wasalam ka sugan ee hamiga warwarka laga cabsanaya ee soo socda iyo murugta ku soo dhaaftay iyo tan hadda joogta ee aad ka warwarayso lagu laga akhriso waxaa ka mid ee lagu ducaysto inuu qofku ku ducaysto allaahuma inii acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangelayaa min alhammi murug iyo warwar soo socdaan kaa magangelayaa oo qalbigayga ku jira inaad iga badbaadiso walxasana iyo uurkutaalladaa iyo murugta isoo martay rabbiyow qalbigayga inaad ka qaado waayo qalbigaaga hamigii xusni hadday ku jiraan waxaan sheegnay sidaad u murgayso oo aad u warwarayso marka dambe cudurka maskaxda kugu dhacaya qofkii waxaa leeyahay wuu wareeray magaciisii ma garanayo ehelkiisii ma yaqaan guriga kama soo baxayo wuu cararayaa qof kasta wuxuu leeyahay waa la dilayaa waa lay daba socdaa dad baa iga daba shaqaynaya taasaa kugu dhacaya ilah hadaadan ka magangelin min alhammi wاlxasani wاlcajzi baan kaa magangelaya rabbiyow cajzi baan kaa magangelaya shay maalan lagu amray inaad samayn weyso baan kaa magangelayaa cajis lagaa geliyo walkasir rabbi iyo wahsi baan kaa magangelaya shay aad samayn karto inaad samayn weyso weeyaan wahsigii adigoo maanta faraaqo haysta oo meel nabad leh fadhiya oo wakhti badan haysta inaad maalan diinta barashadeeda kaga faa'iidaysan weyso ama cilmiga adduunyada aad kaga faa'iidaysan weyso oo wakhtigaagiio dhan wahsi aad ku dhammayso waxba aad qaban weyso meel baad iska fadhiisan toban saacadood baad ku dhammaynaysaa meel baad fadhiisan afar saacadood baad fadhidaa waa waxsi weeyaan ilahay baa laga magangalaa wاlbkli rabbiyow bakaylnimaan kaa magangeli wاljubni fulaynimaan kaa magangelayaa fulaynimada iyo bakaylnimada way isla socdaan geesinimada iyo deeqsinimadana way israacaan wadalaci اdayni rabbiyo waxaan kaa magangelayaa daynta dhibkeeda iyo culayskeedaan kaa magangelayaa baad oranaysaa ilan qofka hadduu noqdo qof qaamaysan oo deemaysan beenaaluu noqonaya rasuulkeena sal allahu alay waslam siduu tilmaamay wuxuu leey haddaan kuu imaanayaa iyo meesha igu sug maba leh bisha afarteeda ii imaa ama saddexdeeda qofkii maba joogaba waa tegey meeqaa sidaa deen ay ku maqan tahay oo qof dad badan maalan dushoodii deen badan ku maqan tahay oo qaarkood ay ku geeriyoodeen siduu kuulahaa waan ku siinaya iyo sidaan baan samaynaya iyo bisha kalean kuu imaanay iyo waxbaa ii maqana waan kuu keeni doona marka telefonkoo bedelanba waa tegey ilaahay markaa daynta laga magangalo wadalaci dayni rabbi waxaan kaa magangelayaa daynta culayskeedii baan kaa magangeli waqalabati arijaali iyo dadka inay markaa iga qaalib noqdaan ragga inay iga raayaan tasallutuhum wa dulmuhum inay dadka i dulmiyaano ragga iga xooga badan maalan cadowgiioo kale inuu ku dulmiyo ou kaa qaalib noqdo biqayri alxaqi xaq la'aan taana ilaahay waa laga magangalaa rasuulkeenna sal allahu calayhi waaalih wasalam murugta arrimahaas ayuu ku daweeyey rasuulkeenna sal allahu calah wasalam dibigiisa waan soo sheegnay iyo waxyaabaha dadka uu ku daweeyey waa waxa ugu fiican weeyaan takhaatiirta adduunyada soo maray waxyaabo aynan garanaynin buu rasuulkeenna sal allahu calayhi wasalam dadkiisa u dardaarmay uu ku daweeyey dawadiisa fiican oo la doonayo qofka muslimka in lagu dadaalo iyadaa khayr badan ducada markaa waxaan soo marnay hore u soo marnay inay ka mid tahay waxyaabaha dadka lagu daweeyo murugtaa markaa dadka haysata iyo xusniga dadka haysta ducadaa ha loo isticmaalo ducadaa horaana qofka muslimka waxaan u dardaarmaynaa insha allahu tacaala inuu xifdiyo gabadha muslimadda inay xifdiso awlaadda madaarista iyo khalawaadka dhiganaya iyo malcamadaha dhiganayana in la xifdisiiyo ayaan u dardaarmi lahayn darsigeennii caawana intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa wsal allah wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin walxamdu lilahi rab اlcalamin